bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi وصaxbihi aجmaciin qala اlmuؤlif raximah اllahu tacaalى wاlmafcuul macahu wahwa sm fadlaة bacda waawin uriida bha الtansiis clى اlmaciyaةi masbuqaة bficli aw ma fiihi xuruufh wa macnaah kasirtu wاniila w ana saaئir wاniila inta waxaan ka gelaynaa mafaaciishi kii ugu dambeeyey oo mafcuulu macahu ah waqad akharahu lilkhilaafi fiih mafcuulu macahu ma jiraa mase ma jiro iyaa laysku khilaafsan yahay oo waxaan soo dhaafnay qaar oo culamada ka mid ah mafcuulu fi macahu waxaa la ma jiraa mafcuulu bihi weeyaan oo hadaa tiraa sirtu waniila bimacnaa wajaawastu niila yaa macnihii ay u qadaran tahay ayb marka musanifka wuxuu tacriifiyey tacriif shaamil oo kaamil maanic oo jaamic ah wuxuu ri wahwa smun weeyaan isim oo mafcuulu macahu ma noqdo ficil iyo xaraf fadlatun dheeraad ah oo macnaha waxa weeyaan mafcuulba haddii la yiriyey cumdat lkalaam ka mid ma ah oo ficil iyo faacil iyo mubtada iyo khabar wixii kasoo haro dhan waxaa la yihahdaa fadla ama faacil sadama sad alkhabr bacda waawin isimkoo bacda waawin waaw ka dambee waawdo uriida bihaa loogala jeedo atansiisu in la cadeeyo cala almaciyati macinimay ku caddahay waawdo masbuuqatin lagala hormaray bificlin lagala hormaray aw maa lagala hormaray fiihi asiga xuruufuhu ficilka xuruuftiisa ay ku jirta iyo wa macnaahu ficilka macnihiisa ka qawlika weeyaanoo sirtu waan socday waniila maca niili aa tiri hadda niilkaasaa lagala jeeda niil isi ma yahay mase ma aha nacam liwujuudi al fiih fadlatun aa la yiri oo hadda waniiladaas sirtu oo ficli faacila ka horeey ayada waa fadla bacda waawin aa la yiri waawdaas niilkaas waawaa ka horeey waniiladaas waa haddii sirtu niila la dhihi lahay mafcuulu macahu ma noqo waawdaas waa inay ka horeyso waawdi waa inay ku caddahay bimacna almaciyo sirtu waniila maca niili ay macnaheedii tahay masbuuqatin bificlina lagala hormaray waa sirtudaas oo sirtu ficli faacil saara yay ka timid asalkeeda ama haddii ficil la waayo isimna lagala hormaray aw maa isim fiihi xuruufuhu ficilka xuruuftiisa wa macnaahu saa'irun waniiladaas waa hadda waniilada ana saairu waniila maca niili waniiladaas waxaa ka horeeya hadirtaan ficilka ma horeeyo laakiin waxaa ka horeeyo wax macna ficli xuruufu ay ku jiraan oo saairkaas isim faacil waa waa isim liwujuudi tanwiin saairun laakiin xuruuftii oo saara eedoo dhan waa kuwada jirtaa ficilkan sirtu ah min saara laga keenay oo siintii aliftii raadi way ku jiraan ko macnihiisina waaba leeyahay oo saairun waa soconay iyo sirtu waan socdo isku macno waay kaasaa waxaa la yihahdaa mafcuulu macahu tacriifkaas waa tacriif oo jaamica oo maanica markaasu musanif wuxuu ri kharaja waxaa ku baxay bidikri اlismi alficlu اlmansuubu bacda alwaawi ficilka waawda gadaasheed la nasbiyey yaa ku baxay oo mafcuulu macaw lama dhahaye ficil mansuub ayaa laleeyahay fii qowlika lagu nasbiyey laa taakuli samaka ha cunin watashraba labna maca an tashraba labna haddii watashraba la yidhaahdo ficilkaas mansuub saddex weji baan kusoo sheegnay laa taakuli samaka watashrabi labna watashrab iyo watashraba iyo watashrabu hadda macnaha loo jeedo meeshan waxaa weyaan wa tashraba labana maca an tashraba labana a loo jeeda axad اlwujuhi اthalaatha aljaa'iza fi hadihi اljumla marka laa taakuli samaka cunin wa tashraba labana maca an tashraba labana adoo caana cabaysid malahi ku darin fa inahu waxaa weeyaan calaa macna اljamci bay qabtaaho waawdaas bimacnaa maca bay tahay waaw lmaciya ifaau sababiya oo bacda e, alab ama wixii lamid gadaashooda dhacda waa tii la nasbi jiri macnihii waxay ka dhigan tahay laa tafcal ha samaynin hada midkan oo samaga cunitaankiisa maca ficlika hada adoo caanahan cabisi walaa yusamaa mana lagu magacaabay mafcuula macahu mafcuulan macahu laguma magacaabayo waa likownihi tashrabadii ahaanshadeedoo laysa isman uusan ana maxaan soo sheegnay mafcuulu macahu ismun fadla inuu ahaado kan marka bimacnaa macahaba qabo ficiluu noqday ko waljumlatu alxaaliyatu baa ku baxday jumlada xaaliyada oo fii naxwi qowlika ku jirto jaaa zaydun baa yimid walxaal ashamsu aalicatun qoraxdana ay soo baxday qoraxda markii soo baxda u fainahu jumladan wain kaana almacnaa calaa qowlika haba ahaado macnaha jaaa zaydun washamsu taalica macnaheeda waxa weeyaan jaaa zaydun baa yimid maca tuluuci shamsi jaaa zaydun baa yimid wlxaal ashamsu marka qoraxda ay soo baxaysay ou yimid macnihii waxay ka dhigan tahay jaaa zaydun maca tuluuci shamsi ilaa ana dalika midkaas laysa biismin ma ah laysa bismin ma aha washamsu طaalicatun isim ma aha walaakinahu jumla jumla ismiye waay shamsada isim waa tahay laakiin isim mustaqil oo mufrad e ma aha sidii mafcuulu macahu loogaga rabay laakiin waa jumlo ismiye a waa washamsu waa isim mubtada طaalicatuna waa khabar jumlada min almubtada wاlkhabr fi maxali nasbin xaalu min zayd marka jumla anaga kama ah mafcuulu macahu mufrad waa jumla ma ah ayb wa bidikri lfadla aaniri waxaa ku baxay maa bacda alwaawi waawda wixii ka dambeeya oo fii naxwi qowlika ku jirto ishtaraka zaydun wacamrun waawda wacamrun wacamruntaas isim waa yahay waaw waa ka horeysaa bimacnaa maca ah laakiin isimkan fadla ma ah wacamrun fadla ma ah fa inahu cumdatu weeyaan lianna alficla laa yastagni canhu ficilka kama kaaftoomo oo laa yuqaalu lama yiraahdo ishtaraka zaydun keligiis lannu nin keligiis wax ma wadaagsado waxaa weeyaan in nin wax la ishtaraka zaydu camrun baa wadaagsaday fi hadihi eh, addaar oo haddaad tiraahdeed yani ishtiraaka qof keligiis kama dhici karo laba qofood waa inuu ka dhaca waxaa lamid ikhtasama iyo wixii lamid ahoo dhan waa taqaatala iyo hadii la yidhaahdo waxa labada ficil keenaya kamid tahay labada shaksi dheh lianna alishtiraaka laa yata-ataa ma suurageli karo ilaa bayna thnayni laba qofood inuu dhexdhaca mooye waxa weeyaan lama dhihi karo ishtaraka zaydun marka wa camran lama dhahayo wa camrun in la yidhaahdo waay wa waawi lwaawi waxaa ku baxay markaa niriyay bada waawin markaa niri waxaa ku baxay ma bacda maca baa ku baxday oo fii naxwi qowlika ku jirta oo jaaanii zaydun baa ii yimiday maca camrin ou ii yimiday camrintaas mafcuulu macahu lama dhahay liannahu wain kaana isman fadlatan bacda bacda maca oo macadi naftigeedi waawdi wixii macnaheedi ximbaarsanay maanta meeshii joogo lama dhahayo marka mafcuulu macahu lama dhahayo macda darfu makaan a ah, mansuub cala darfiya maca mudaaf camrin mudaafu ilayh liannahu waxaa la rabaa bimacnaa macna waa la rabaa inaysan macadi meeshii jooginna waa la rabaa wamaa bacda baai ku baxday wamaa bacda albaai oo fii naxwi qowlika ku jirto bictu daara baan aan gaday biathaahiha maca athaahiha mataacdeedii aydu waa isku gaday guriga qalabkiisi yaali asigaad isku gaday bictuka waan kaa gaday addaara daartii biathaahiha maca athaahiha qalabka hoos yaal oo dhanna waan kaa iyo iyadoo iswadato bacdi hadda bimacnaa maca waa tahay ayib marka athaasaas hadda mafcuulu maca lama dhahay majruuru bilbaabaa laleeyahay liannahu bimacnaa macna waa la rabaa waaw inay ahaatana waa la rabaa hadda ba bay noqotay ba wixii ka dambeeyo mafcuulu macaw maa majruur waay wa bidikri iraadati tansiisi inay macnaaha macanimada ay ku caddahay markaan idhi waxaa ku baxay cala almaciya ay ku caddahay aan idhi naxwu qawlika jaaa zaydun wa camrun baa yimid aa tiri idaa uriida haddii loola doono mujarad alcaطfi haddii tiraa jaaa zaydun baa yimid camruna waa yimid haddaad ula jeedid waxa waaye waawdaas macinimo kuma caddo oo waawlcadfi bay noqon kartaa marka taxtamilu bimacnaa maca wataxtamilu taxtamilu maa an takuuna xarfa caطfin macnihina waa kala duwan yahay jaaa zaydun baa yimid wa camruna waa yimid haddaad tiraa laba nin oo muctabariin oo hal mar isla yimaadeen waa hadaa tiraahdo waawda waawlmaciye waa banaan tahay jaaa zaydun wacamran ina tira waa banaan tahay oo waawda waawlmaciye ay noqoto marka maxay noqona jaaa zaydun waa yimid wacamran maca camrin ou yimid marka zayd waxuu noqday nin tabac ah oo ninkaas raacsan almuctabar camar uu noqday zaydna waa nin yaroo ku lamaanan waay hadii tiraa jaaa zaydun wacamru labadaas nin baa isla yimaadeen ay noqonaysaa marka macnihii ay ku kala duwan markii e, waawdi hadday bimacnaa maca loo isticmaalin oo jaaa zayd wa camrun la yihahda waa yimaadeen la yihaahdo marka waxay wada noqonayaan e, cadaf bay noqonaysaa waawdi maciye ma ah haddii wa camran la yihahda maciye noqon doontaa waa imaanaysa wa qowli aniga qowlkayga masbuuqatin aan ku soo qowlay lanno waxaa weeyaan masbuuqatin bificlin ilax ilaa aakhirkiisa bayaanun weeyaan lishardi lmafcuuli macahu mafcuulu macahu shardiga uu leeyahan cadaynay buu ku leeyahy wahwa shardigaas annahu laabudda lagama maarmo an yakuuna mafcuulu macahugii inuu noqdo masbuuqan bificlin in ficil lagala hormaro aw bimaa fiihi macna alficli wa xuruufuhu ficilka macnihiisa iyo xuruuftiisa waxay ku jiraan oo isma in lagala hormaro falwalu midka hore ficilka lagala hormaray ka qowlika weeyaanoo sirtu waniila aa tiriye marka aniiladaas ficila ka horeeyo waxa nasbistayne waxaa weeyaan ficilka naftigiisa oo hadda taa tira alwaaw waaw lmaciya anniila mafcuulu macahu mansuubu bilmafcuuli macahu wa caamilhu sirtu mansuuba calaamat nasbi fatxa walidaalika qolaa waxay qabaan mafcuulu macahu waxa nasbistay waawda naftigeeda waay walidaalika ibnu maaliga wuxuu iri bimaa min alficli wa shibihi sabaq da nasbu laa bilwaawi fi lqowli laxaq mafcuulu macahu waxa lagu nasbiyey waa ficilka ka horeeya caamilkiisa waawda ma aha qowlka saxiix haddaan qaban markaasuu ilaahay wuxuu iri waqowli llaahi tacaala waa umido faajmicuu kulmiya amrakum amrkiina wa shurakaa'akum uma kiiduunii falaa tundiruun nabiy laahi nuux qowmkiisa markuu taxadi la samaynayo waay haddaad waxaad isku haysataan buu iri adinka dhantala iyo go-aan gaara waxa go-aanka idinla wadaagsado jinni iyo insi oo dhanna kusoo darsada inaad aniga i hagartaan oo aad ilu goysaana ku tashta ee waxaad rabtaan iga qabta waxbana dib ha u dhigina buuri ayib marka waxba igama qaadi kartaan macnaha waxa weeyaan ananii astanidu ila allahi ilaahay ninkii macnaha talada u dhiibtane bani aadam waxmaka ma qaadi karaan low ijtamaca annaasu kuluhum calaa an yaduruuka bishayin maa katabahu allahu laka lam yaduruuka marka sidaas waa taxadi waay faajmicuu kulmiya amrakum amrkiina wa shurakaakum maa shurakaa'ikum marka waawdaas waa waaw lmaciya waxaa ka hormarayna ajmicu oo ficil awa sirtu ay lamid tahay wa thani midka labaadka qowlika weeyaanoo ana aniga saa'irun baan ahay mid socdo iwa niila maca niili marka niilkaas hadda saa'irkaasoo isimaa ah ka hormara laakiin macna ficl xuruufsaan horqabnay walaa yajuuzu nasmu bab madhaano fii naxwi qowlihim kulu rajulin wadaycatuhu la yiri in la nasbiyo ma banaano oo la yihah kulu rajuli wadaycatahu maca daycatihi in la yihaaho waawdi laga dhigo oo daycatahu mafcuulu macahu laga dhiga ma banaana khilaafan lisaymari ninka la yihah anagoo khilaafeyn liannaka lam tadkur ficlan daycatudaas ficilka ma horeeyo walaa maa fiihi macna alficli ficilka macnihiisa iyo xuruuftiisa wax qabana kama horeeyaan oo kulu ficilna ma aha ficil macnaheedi xuruftiisana kuma jirto marka wa baycatuhu markaa waa la godaa oo waa ku cadfan tahay waa meelaha oo kulu rajulin wa baycatuhu muqtarinaani oo kaley la mid tahay wa kadalika laa yajuusu ma banaano haadaa laka wa ma banaano binasbi la akhriyo ee waxaad leedahay haadaa laka wa ay haadaa laka adou kuu sugnaaday wa abiika waliabiika adigii aabbahaa isla leh lianna isma alishaarati wa in kaana fiihi haba ku jira macna alficli haba qabo wahwa ushiiru haadaa marka tirahdid bimacnaa ushiiru ay macno qabtaa laakinahu laysa fiihi xuruufuhu xuruuftiisa kuma jirto walidaalika ibnu hishaam meelaha uu aad u itqaaniyay kamid tahay mafcuulu macahu tacriifkiisa iyo ixtiraasaadkiisa haddaad hadda aad kutubta kale ka fiirisid waxaa weeyaan in sidaan lagugu qeexo aaday u yar tahay marka kitaab kastaba laa yustaqnaa canhu waxaa laga yaabaa annahu yubdicu fii baabin e, e, wa wa yuqasiru fii baabin qofka min min caadat اlbashar ana dacfa mustawlin calayh marka hadda wuxuu kamid yahay mafcuulu macahu siduu u taxriiriyey qad laa tajiduhu majmuuca cinda gayrihi raxmat اllaahi calayhim jamiica markaasuu iri waqad yajibu nasbu ka qowlika laa tanha can اlqabiixi wa ityaanahu wa minhu qumtu wa zayda wa marartu bika wa zayda cala alasaxi fiihimaa marka axwaashi buu noo galaa mafcuulu macahu axwaasheedii buu noo galaya markaasuu iri waqad yajibu nasbu in mafcuulnimo lagu nasbiyaa waajiba uusan cadafka ka banaananin liannahu mafcuulu macahu iyo cadfigii yaa meelo badan yaa ku wadaagsado markaasuu uri waqad yajibu nasbu inuu waajibaa la arkaa cala almafcuuliyati lagu nasbiyo ka qawlika aad ku qowshay laa tanhaa ha reebin can ilqabiixi waxa xun wa ityaanahu maca ityaanihi adoo la imaanaysa fiiri markaan wa ityaanahu waawdaas maciyaa laga dhiga ityaanahu mafcuulu macahu laga dhiga cadaf uma banaano liannahu haddii lagu cadfo laa tanhaa reebin can ilqabiixi wa ityaanihina ha reebin ay noqon lahayd shayga xunna dadka haka reebin in in la sameeyana haka reebin kayf hada laa tanha can qabiixaba tiri wa ityaanihi ha reebin tanaaqud marka isma keenayso marka cadaf ma suurageli kara macnihii isdiidaya marka wa ityaanahu adigoo xumaanti samaynaysid dadka kale ha ku inkirna waxaan xun maxaad u samaynayseen hadhihina atamuruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum lima taquuluuna maa laa tafcaluuna ay kugu dhicin wa wa minhu waxaa kamid a ah buu leeyahay eh, qumtu wa zaydan waxa weeyaan waxaa waajib ah in mafcuulu macahu lagu nasbiyo oo qumtu waan istaagay wa zaydan maca zaydin baan aan la istaagay inay noqoto oo ma banaana cadaf in la yidhah qumtu wa zaydun oo macnaheedi qumtu wa qaama zaydun ay tahay oo zaydun taas ay noqoto mactuufa cala damiiri almarfuuc waxaa laleeyahay haddii wa zaydun la yihah waxaa ka laasimi lahayd isimkan zayd in lagu cadfo damiir mutasil oo fi maxali rafcin sida raajixa cinda naxwiyiinan waxa weeyaan damiir oo fii maxali rafcin a ah in wax lagu cadfi karin ilaa bacda alfasli oo in la yihahdo qumtu ana wa zaydun oo anadaas faacil ma ah laakiin muakida lidamiir sida loogu cadfo waxa ka dambeey marka sida madhabkaas looga badbaado yaa mafcuulu macahu laleeyahay waxaa lamid e wa marartu bika wazaydan ayadana wazaydan a waajib ah lama dhihi karo wamarartu bika wazaydin oo zaydinta lagu cadfo damiirkan oo majruurka bilkaafi oo bikada kaafkeeda lagu cadfo ma banaano liannahu waxay noqonaysaa isim daahir ah in lagu cadfo damiir oo majruur bixarfin ah walam yucad xarfuljar oo waxay ahayd haddii in bika wax lagu cadfan la rabo marartu bika wa bizaydin in la yidhaahdo oo la soo celiyo xarafkaas dambo oo wax jaraya in la soo celiyo yacni xarafka oo isimka mactuufka horo mactuuf calayhiga horo xarafka jaray in la soo celiyo oo la yidhahdo marartu bika wa bizaydin oo la yidhaahdo markaas maxaan ku iraahdaa wacalayhaa wacala alfulki tuxmaluun ilaahay ma dhihin wacalayhaa ma mala dhihin liannahu calayhaadaas in wax lagu cadfo markii la rabay hadaas xarafkii jiro calaadiyaa la soo celiyey markaasuu yihi musanifka cala alasaxi fiihimaa sidaas oo raajixa ah oo damiir oo marfuuc maxal ah ina wax lagu cadfi karin ilaa bacda alfasli canhu isim majruur ah haddii wax lagu cadfane inan lagu cadfi karin ilaa bacda icaadati xarfi iljar taas waa midda raajixa ah laakiin qolaa qabaan cagsigooda waa noo imaan doonta wayatarajaxu nasbadii baa taas nasbadii oo waajib ay ahayd wayatarajaxu nasbihiyaa raajix noqdo fii naxwi qowlika kun ahaaw anta adiga wa zaydan maca zaydin kal akhi oo kala noqda marka waxaa laleeyahay kun anta wa zaydun waa banaan tahay kun anta wa zaydanna waa banaan tahay laakiin nasbadi yaa raajaxsan ayib maxay ku raajaxsanaatay maxay ku raajaxsanaatay lannahu min xayثu اlmacnaa waa macnihia waxay tahay kun ahaaw anta wa zaydan maca zaydin war zayd walaal ka dhigo amarkii wuxuu muwajah ku yahay adigou muwajah kugu yahay laakiin haddii wa zaydun la yidhaahdo waxay noqonay adiga noqo zaydna ha noqdo amarkii labadii inuu ujihaysan yahay qof aan kula jooginna lamaba amrabo marka in qof kula joogin la amra waxaa ka wanaagsan in la yidhahdo amarka muwajah laka zaydna waa ninka la rabaa asiga inaad aada matashid marka min xayثu اlmacnaa in la yidhaahdo kun ahaaw anta adiga wazayda maca zaydin waxaad aataa kal akhi oo kale ka dhigo iyo kun ahaaw anta wazaydun ha ahaado kal akhi oo kale macnihii waxaa ka fiican in amarka muwajah laka walaysa bizayd saasaa loo jeeda waa imaan doonta asaa noo sharxi doono markaasuu musanifku wuxuu iri lilismi اlwaaqici wuxuu leeyahay bacda alwaawi almasbuuqati bificlin aw maa fiihin macnaahu halaathu xalaatin you leeyahay ixdaahaa mideed ugu horeyso an yajiba nasbuhu inuu nasbadiisa waajibto waa cala mafcuuliyati lagu nasbiyo wadaalika markaas ida kaana alcadfu haddii uu yahay waa mumtanican mid reebtoon limaanicin macnawiyin maanic oo macnawi ah aw sinaaciyin mid lafdi ah cadafkiyaa reebtoomay ima min xayu liajli macnaa inuu u reebtoomay ama min xayu lafd faalawalu macnaha midkood asa u reebtoomay ka qowlika waa laa tanhaa can alqabiixi wa ityaanahu wadalika liana almacnaa waxa weeyaan cala alfad alcaطfi haddii wax oo lagu cadfi tago lianna almacnaa wuxuu noqonaa haddii la yihahda laa tanhaa can اlqabiixi wa ityaanihi haddii la yihah waxay noqon lahayd laa tanhaa can اlqabiixi ha reebin wa can ityaanihina ha reebin wa hada tanaaqudun weeyaan tanaaqud ma ahane waxaa waaye muntaha اlqubxi yacni Eh, in xumaantii lala yimaadana xumaantina ha reebin in xumaantii lala yimaadana ha reebin waa iska la soo celceli macno kuma jirayso shay xum haddaad aragta dadka haka reebin in lala yimaadana haka reebin macnihii oo aad doonaysay ma aha ee eh, macnihii waxa waaye laa tanha can qabiixa reebin wa ityaanahu adigoo la imaanaysid wathaani midka labaad oo maanica sanaaciga ene ka qowlika waa qumtu wazaydan aa tiri wa marartu wazaydan ama alawalu faliannahu laa yajuusu ma banaano alcaطfu cala damiiri اlmarfuuci اlmutasili damiir oo marfuuc ah oo caamilkiisa la xariira ma banaano in wax lagu cadfo ilaa bacda tawkiidi in la adkeeyo kadib maahini bidamiirin lagu adkeeyo damiirkoo munfasilin gooni ugu go-an ka qowlihi tacaala laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin laqad kuntum kuntum hadda ismu kaana tumtaas waa tadaas markii la rabay tumtaas in wa aabaa'ukum lagu soo cadfo waxaa loo baahday damiir munfasil ah in la keeno oo antumtaas taas ah laqad kuntum kuntum tumtaasaa rabay in wax lagu wa aabaaukum markaasaa laguma cadfi kara ilaa bacda alfasli ayib uskun anta wa zawjuka yaa lamid ah eh. uskun anta a ku jirto markaas wa zawjuka markii in lagu soo cadfi la rabo markii la doonay yaa waxaa la dhexgeli baa laleeyahay anta yaa la keeno damiir munfasil ah wa ama thaani midka labaad oo marartu bika wazaydan wa zaydin waxay u rababtoonaatay faliannahu laa yajuusu lcadfu ma banaano calaa damiiri اlmakhfuudi damiirka la hoos dhiga in wax lagu cadfo ilaa biicaadati اlkhaafidi midka hoos dhiga in lala soo celiya maahin ka qowlihi tacaala wacalayha wacala lfulki tuxmaluun wacalayha wacala اlfulki tuxmaluun alay haadaas haadaasaa waxaa la rabay in fulka lagu cadfo oo calayha macnaha waxaa weeyaan xayawaanaadkii uu ilaahay idinku ximbaaray io wa cala alfulki doomankii yaa tuxmaluun marka calayhaa damiirkaasa in wax lagu cadfay fulki la doonay yaa waxaa laleeyahay damiirka haadaa calaadii jartay in fulkii lala soo celiyo waay oo la yidhaahdo wa calayha wa cala wa min annaxwiyiina waxaa ka mid eh man lam yashtarid fi lmas'alatayni shay-an nin labada mas'alo waxba aan u shardinin fa calaa qowlihi yajuusu lcadfu baa bannaan oo waxaa la dhihi karaa eh, kun qumtu wa zaydun marartu bika wa saas qabo walihaada qultu waxaan iriyey calى اlaصaxi fiihima midka oo saxiixa haddaan qabano ma banaano laakiin fii gayri saxiixi dad baa qabo in la isimka damiirka mutasilka ah in wax lagu cadfi kara biduuni faslin in xarafkii majruurka isimkii majruurkaa in wax lagu cadfi karo biduuni icaadati maxaan ku irahdaa xarfi اljar ibnu maaligaaba kamid wacawdu khaafidin ladaa caطfin calىa damiiri khafdin laazima qad jucila walaysa cindii laazima id qad ataa fi اnadmi wاnahri الصaxiixi muhbata ou yiri oo marka aayaad qur'aan iyo carabi saxiixa uu daliishtay wthaaniyatu saddex xaalow ley sooma soo dhihin xaaladii koobaada lasoo sheegay an yatarajaxa almafcuulu macahu mafcuulnimadii inuu raajax noqoto calى alcadfi ay ka raajix noqoto weeyaan wadalika naxwu qowlikaa tiri kun ahaw anta io wa zaydan maca zaydin waxaad ahdaa kalakhi wadalika liannaka low cadafta zaydan haddaad ku cadaftid cala damiiri aad ku cadaftid oo fii kun ku jiro lazima waxaa laasimaya an yakuuna zaydun inuu ahaado ma'muuran oo haddii aad tiraha kun anta wa zaydun aad tirahdid zaydna ha noqdo ay noqon lahayd wa anta laa turiidu an taamurahu zayd inaad amartid ma doonaysid wa inamaa turiidu waxaad doonaysaa an taamura mukhaaabaka midka kula hadlaya inaad amartid bian yakuuna macahu zayd maciisa kalakhi oo kale inuu noqdo ninkaanaad u dardaarmi oo ninkaas walaal ka dhiga aada leedahay laakiin labadiina walaal isla noqda uma jeedid macnihii baa marka waxaa raajixinaya in wazaydan la yihahdo wazaydun la dhihin qaala shaaciru wuxuu iri fakunuu antumu wa banii abiikum makaana alkilyatayni min aطixaali buu iri fakunuu antumu wa banii abiikum makaana alkulyatayni min aطixaali fakunuu ahaada antum adinka i wa banii abiikum maca banii abiikum kuwa idinku aabbaha ah, wiilasha idinku aabbaha makaana alkulyatayni labada kulya labada kili makaankeedo kalo min adixaali beeryaraha ay ka fadhiyaan yacni waxa weeyaan waxaad noqotaan walaalo garbaha iska galay sidii kiliyadaba ay beeryaraha labada dhinac kaga jiraan sidaas oo kale noqdo yuu ka jeeda marka fakunuu antumuu ma dhihin shaacirka wa banuu abiikum ma dhihino wa banuudii kuunuu isimkeeda kuma cadfin oo waawda aho fii maxali rafcintaa kuma cadfin laakiin wou nasbiyey wuxuu u nasbinaa waxa weeyaan wuxuu leeyahay kuwaan hadda asig kasoo horjeedo amrowha u leeyahy adinka waxaad noqotaan kuwa idinku aabbaha ah walaalka dhigta laakiin kala hooyaanahay inta tiraadiin ha isdagaaline fakuunuu ahaada antum adinka wa bani abiikum maca bani abiikum makaana kilyatayni labada kiliya booskeedoo kale ahaada min aطixaali ay u tahay ayb yani si fiican uu xariirayaa loo jeeda wa miman nasa calaa dalika midkaas waxa caday waxaa kamid eh ibnu kaysaan ninka la yidhaahdo yaa marxaladan thaaniga ah inay raajaxsan tahay dadkii caday ku jira wasamaacu maqalka iyo wاlqiyaasuna yaqtadiyaanihi waxa carabta laga maqlay ashcaarteedii markii la dib raaco iyo qiyaasta markii qaacidada loo fiiriyo inay nasbada meeshaa rajaxsan tahay oo laga rajaxsan yahay cadfiga ayay cadaynaysaa wa can اlkhfash wuxuu leeyahay waxaa laga wariyay ijaazatu muطaabaqatihimaa qiyaasa calى اlcaطfi طيب ah, ma anaa meel ka soo booday markaas ayb anaa ah, ka soo booday waqad istufiida waxaa laga faa'idaystay min tamthiili dheh bikun anta wa zaydan kalakhi aan eriyey waxaa laga faa'idaystay ana maa bacda almafcuuli macahu mafcuuli macahu waxa ka dambeeyo yakuunu inuu noqonayo calaa xasabi maa qablahu waxa ka horeeyo sida uu yahay faqad oo kale laa calaa xasabihimaa ina loo fiirinaynin wa ilaa laqultu waxaan dhihi lahay kalakhaweyni hada huwa saxiix fiiri markaad tiraa kun anta wa zaydan kalakhi kalakhidaas hadda laga hadlaya kalakhidaas waxay kamid tahay mafcuulu macahu kadib waa wazaydantiyaa mafcuulu macahu waxa ka dambeeya waa maxay akhidaas waa akhida marka ma waxaa loo fiirinayaa mafcuulu macahu iyo waxa ka horeeyo isla jira maa loo fiirinayaa mase waxa ka horeeya keli oo anta keligeeda loo fiirinaya musanifku wuxuu leeyahay ana maa bacda almafcuuli macahu yakuunu calaa xasabi maa qablahu mafcuulu macahu waxa ka horeeya keli a loo fiirinaya faqad laa calaa xasabi maa labadooda loo fiirin maayo wailaa haddii labadooda loo fiirinaya qultu waxaan dhihi lahay kalakhaweyni kun anta wa zaydan kal akhi oo kala noqaan iri walaal u noqo ma dhihin kalakhaweyni kalakhaweyni hadaan dhihi lahay waxay noqon lahayd in labadooda amarka u jihaysan yahay sidaan soo sharaxnayna amarka wuxuu u jihaysan yahay ninka oo lala hadlayo wa zaydanna waa ninka la doonaya in asigoo kale la noqdo marka kal akhi waxaa loo fiirinaa marka kun ninka lagula hadlo qofka mufradka ah adiga waxaad u noqotaa zayd walaalo u noqo ee ma aha labadiinna walaalo noqda ma aha hada huwa saxiixu buu yiri wa miman nasa caleyhi waxaa kamid ah arrintaas waxaa cadday ibnu kaysaan oo dhahayo mafcuulu macahu waxaa ka dambeeya waxaa loo fiirinayaa waxa mafcuulu macahu ka horey keligiis ee mafcuulu macahu lagula dari maayo markaasuu ibnu hishaam wuxuu iri wasamaacu walqiyaasu yaqtadiyaanihi carabtu waxaa laga maqlay markii la fiiriyo oo hadda fakunuu antum wa bani abikum ay ka mid tahay waxa weyaan waa midka in loo fiiriyo maa qabla mafcuulu macahu waxdahu wa can ilakfash waxaa ka sugan ijaazatu mutaabaqatihimaa in maa bacda almafcuulu macahu in loo fiiriyo labadooda mafcuulu macahu iyo wixii ka horey oo dhan in loo fiiriyo oo la mutaabaqeeyo qiyaasan cala alcadfi iyadoo looga qiyaasanayo oo cadafka haddii la yidhaahdo zaydun wa caliyun yaquumaani alaleeyahy lama dhahayo zaydun wa caliyun yaquumu lama dhahayo sida cadaf laba shay haddii laisku cadfo waxa ka dambeeya labadooda loo fiirinayo yaa mafcuulu macahu waxa ka dambeeya labadooda ka horeysaa loo fiirinaya walaysa bilqawiy buu iri midkaas wthaaliثu mida saddexaad an yatarajax alcaطfu cadafki inuu raajaxsanaado waay oo wayadcufa almafcuulu macahu mafcuulu macahun aw daciifo wadaalika midkaas idaa amkana alcaطfu cadafka hadduu suuragal noqdo waa bigayri dacfin fi lafdi lafdigana uusan daciifnimo ku imaanaynin walaa dacfin fi lmacnaa xagga macnahana daciifnimo ay kaga imaanaynin naxwu qaama zaydun wacamrun qaama zaydun wa camrunna waa banaan tahay oo cadaf ah qaama zaydun wa camran oo nasbi mafcuulu macahu lagu nasbiyana waa banaan tahay laakiin yaa rajaxsan waxaa rajaxsan wa camrun in la yidhaahdo lianna alcadfa huwa alaslu cadafkaa asal ah waana ka macno fiican yahoo labadii nin waa isla yimideen io ninkaan ninkaan asagoo ku lamaanan uu yimiday way kala duwan yihiin xagga macnahana cadafkaa wanaagsan xagga lafdigana cadafka asal ah ila ida jaaa ila ida jaaa adacfu ila alcaطfi fi اlafdi aw اlmacna walaa markaasuu uri lana alcaطfa huwa اlaslu weeyaan walaa mudcifa lahu cadfigii wax daciifiya ma jiro lafdigana daciifka ma noqonayo oo in lagu cadfo xaaladan oo kale way wanaagsan tahay macnihiina ma diidayo marka walaa mudcifa lahu mid daciifiya ma jiro oo fayatarajaxu oo ka rajaxsanaado walidaalika waxaa la yihahdaa wاlcaطfu sida ibnu maalik uu yiri wاlcaطfu in yumkin bilaa dacfin axaq buu yiri cadafka hadaabusan daciifsanayn asaa ka axaqsan ee mafcuulu macahu laakiin mafcuulu macahu marna waa waajiba haddaa tirahdid maata zaydun wa طuluuca الshamsi macnihiaba diidaya wa طuluucu laguma cadfi karo maata zaydun baa dhintay wa طuluucu shamsina waa dhintay macnitaas waa macnihiyaa diiday maata zaydun waa طuluuca shamsi maca طuluuca shamsi ou la dhintay waay marka mafcuulu macahu taas oo kale waajib waa waa tii lagu miithaalin jiray istawat اlmiyaahu wاlakhshaaba wاlakhshaabu ma banaano biyihii baa kacay laakiin qoryihii waa loo yimid ayaga ma kacin wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin